الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وقال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله عيدوا على هذا أرنك أن صوشرحنا الصفات كإن للصقاء قاب إلهي أقل أنت جلالدي سي عظمدي سنة الله الصقاء على هذا أرنك كرقسة أي درجة waxaa ku socday oo ku tegey asalafu salafkii baa ku tegey wa a'immatu alkhalafi khalafka culimmadiisii la raacsanaa iyo imaamiyadiisiina sidaasay ku tageen kulluhum dhammaantood buu ina yidhi muttafiquuna waxay isku waafaqsan yihiin cala aliqraari qiritaan in la qiroo la ogolaado oo la ictiraafo nusuustaa kitaabkiiyo sunnada ku soo aroortay waxyaabaha ay ku tustay sifaatka ay ku tustay iyo macaanidooda waalimraari iyo marid marsiinde alimraar marsiin waayo yacni waxaa la yidhaahdaa imraarka waxaa la yidhahdaa idaa jacalta shaya yamuru fayadhab aw yadhab shayga markaad ka dhigto mid mara oo socda ayaa la yidhaahdaa imraarka la yidhaahdaa bilaliqraari waalimraari iyo iyo marsiin iyo socodsiin saas way macnaha waxay isku waafaqeen cala aliqraari qiraal iyo ictiraaf waalimraari iyo marsiin waalihbaati iyo sugid limaa shay la sugo oo la marsiiyo oo la qiro waradda ku soo arooray oo min asifaati sifaatka alla ah fii kitaabi illahi ilaahay kitaabkiisa dhexdiisa ku soo arooray wa sunnati rasuulihi sal ly slam iyo sunnada rasuulka dhexdeeda ku soo arooray min ghayri tacarudin iyadoon loo bambixin lita'wiilihi leexintiisa iyadoon loo bambixin macnaha saxday leedahay in laga leexiyo oo laga duwo iyadoon loo bambixin sidaas way macnaha aimada selafka iyo khalafka raggii dariiqoodii marayba yani salafku saxaabadii iyo raggii dariiqooda maray khalafkuna waa culimmadii dib ka timid ayadana a'imadooda wuxuu ka wadaa raggii dariiqii salafka qaaday raggii uun afkaarta firaqa qaar ka mida ku saamoobay ma uu ka wado macnaha ayib waxay isku waafaqeen wixii soo arooray sifaatka kitaabka ilaahay ku soo arooray ama sunnada rasuulka sal alla alay wasalam in sidaa loo maro sidaa loo marsiiyo loo socodsiiyo sidaa loo sugo sidaana loo qiro loo ictiraafo ayadoon macnaheeda saxda ah ee daahirka la kelimada ku tusayso aan laga leexinin oon laga duwin macnaha ayb marka macnaha wey macnaha uu tilmaamayo itifaaqaas uu sheekhu soo guuriyey taqriiban waa ijmaac masalada firaqa daallada marka laga raseero khilaafkooda nada saxaaba masalada hadal kuma jirin saxaabaduhu hadal kama jirin sifaadka rabbi tabaaraka watacaala in la sugayo hadal kuma jirin khilaafna kuma jirin wakadalika taabiciintii ariiqii saxaabada maray masaaisha masaladan sifaadku waxay ahayd masale ay hal mowqif ka wada taagan yihiin aimadii iyo quruuntii dhexe dadku saasay ahayd kalafka iyo culimmada dambe kuwii dariiqooda maray oo qoladaa hore raadkooda raacay iyaguna sidaasay ahayn macnaha ayb culimo badan baa ka soo guurinaya oo wuxuu leeyahay laalakaa'i wuxuu soo wariyey wuxuu soo wariyey can ilwaliid ibnu muslim ardaygii awsaaci weye wuxuu yihi awsaaci waxaan weydiiyey iyo sufyaanu thawri iyo malik ibnu anas iyo leyt ibnu sacd waxaan weydiiyey can hadihi alaxaadiid alatii fiiha aru'ya axaadiistan ilaahay aragtidiisa ay ku soo aroortay inuu addoommadiisu arki doonaan markaase waxay dhaheen buu ihi amiruuhaa bilaa kayf amiruuha bilaa kayf yacni socodsiiya oo sidaa ku wada idinkoon ka hadlin kayfiyada kayfiyada waxaa laga wadaa allah marka la arkayo tabaaraka watacaala kayfiyadee qaabkee loo arkaya kayfiyada lama garanayo inuu si cad loo arkayo waa meeshee laakiin intaa wixii dhaasiisan kayfiyaha gelina wey macnaha kayfiyadii qaabkaa gelina sidaas weeyaan marka laysku dhibi maayo waa la sugayaa inay xaq tahay oy haabit tahay taa shaki kuma jira macnaha mar hadday sidaas tahay waa in marka dariiqooda la maro waayo waa in dariiqooda la maro wixii dariiqaa khilaafsan uu inoo keeni doonaa waa wax luunsan wey marka waa kii nabigeenu salawatu rabbi wasalaamu caleyh ina farayo calaykum bisunatii wa sunati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiin waay dadkaas wanaagsan dariiqay mareen unbaa la maraya wixii ka dambeeyeyna waa la iska ilaalinaya macna ayb min hayri tacarudin litawiilihi wuxuu ka wadaa ta'wiilkii faasidka ahaa ee aan soo sheegnay oo ah ta'wiilka firaqda daallada ah ay ku sameeyaan alla sifaatkiisa iyo asmaadiisa oo macnaheeda daahirka ay ka leexiyaan biduuni daliil macnahaasaa laga wadaa waana soo sheegnay inuu yahay isticmaalkaasi isticmaal muxdas ah oo firaqdu ay keeneen oo aan qur'aan iyo sunno toona ku tusin aanan horrayninna macnaha waana ta'wiilka madmuumka ee sharcan caayan wey macnaha waqad umirnaa waxaana la amray buu yidhi imaamku biliktifaa'i raacid liaahaarihim kuwa inaan raadadkoodii raacno raadadkoodii inaan raacnaa nala faray buuri waqad umirnaa waxaana la amray biliktifaa'i raacid liaahaarihim raadadkoodii la raaco ayaa nala amray yacni inaan afcaashoodii iyo aqwaashoodii inaan raacno oo meeshay ka istaageenna inaan ka istaagno meeshay fasireen inaan fasirno meeshay cilmi ka bixiyeen inaan ka bixinno meelay ka gaabsadeenna waa inaan ka gaabsanno sidaasaa nala qoray walihtidaa'i iyo hanuunid baa nala amray bimanaarihim calaamadooda calaamaddii dariiqay mareen calaamaddiisii inaan ku hanuunno manaarku waxa weeyaan waa calaamadda jidka calaamadaha jidka manaar la yidhahda muxuu ahay xuduudaha iyo sohdimahana waa la dhahaa waxaa marka laga wadaa bimanaarihim bicalami ariiqihim waaye jidkii ay mareen astaantiisii iyo calaamadiisiina inaanu deliishanno oo aanu ku hanuunno oo aan raacno nala faray saas maana ayb wlihtidaai hanuunid ayaa nala faray oo aannu deliishanno bimanaarihim jidkii ay mareen calaamadiisii astaantiisii inaannu deliishanno ku hanuunno oo nidhaahno meeshan saxaabadii sidaasay yidhaahdeen annaguna saasaan dhahayn a'immadii iyo quruuntii saddexdaas sidan ay mareen sidanaan marayna inaan meeshoodii marno macna oo dariiqoodii aan qaadno <clears throat> oonaan ka leexanin cabdullahi bn mascuud radi allahu canhu waa kii lahaa muxuu ahaay aar laa ba'sa bihi sanadkiisa ayaa ka sugna uu leeyahay man kaana minkum muta'asiyan falyata'asa biasxaabi muxamedin sal alay wasalam midkiinni cid uun ku dayanayo raacayaay cid uun haddaad raacayso waxa ha raaco oo ha ku daydo nebi moxamed sal alay slam saxaabadiisii iyo ardadiisii fainahum kaanuu abara hadihi اlummati quluuban wa acmaqaha cilman wa aqalaha takalufan وأقومها هديا وأحسنها حالا قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا واتبعوا واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم تسلم روحي عد ku dayanaya ha ku dayda nabi maxamed saxaabadiisii waxaa yeelay fa innahum kaanuu waxay ahaayeen abarra haadihi lumma kuwa ugu baarinimo badan bay ahaayeen quluuban xagga quluubta yacni quluubta baarinimadeedu waa daacadeeda iyo hogaansanaanteeda ummadda ayagaa ugu sitay wa acmaqaha kuwa ugu xeel dheer bay ahaayeen cilman xagga cilmigana yacni cilmi xeel dheer oo camiiq ah oo guntiisa aan la gaari karinna iyagaa lahaa ayb wa aqalahaa ayagaa ugu yaraan badnaa ummadan takallufan xagga iskalifidda ismayna dhibi jirin waxaan cilmi aan la siinina iskumayna kalifi jirin wax laga qariyeyna iskumayna dhibi jirin takallufkaa maynan aqoonin yani waxa weye diin iska cadoo banaanka taallo oy nebiga ka soo gaadheen unbay uun ah, mari jireen ayb wa aqwamahaa ayagaa ugu toosnaan badnaa hadi hadiyan xagga hanuunka iyo dariiqa la qaadayo yani hanuun ahaanna hadyigoodii iyo dariiqoodii baa ugu toosnaan badan wa axsanahaa ummadda kuwa ugu wanaagsan bay ahaayeen xaalan xagga xaal qowm waxay ahaayeen alla uu doortayo nebiga suxbadiisa uu u doortay yacni ruuxa waxaa lagu qiimeeyaa saaxiibadii ruuxa saaxiibkiisaa lagu qiimeeya marka dadka ilaahay u doortay inay nebi maxamed saaxiibbo u noqdaan oy ardo u noqdaan dad sahlan ma fadligooda aqoonsada u garta buu leey raadadkoodiina mara dariiq toosan bay ku socdeen saxaabada ridwaan ullahi calayhim khaasatan allah de taskiyeeyey allah taskiyeeyey wasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaar waladiina itabacuuhum biixsaanin radia allahu canhum baa le waxa looga raalli noqday waa manhajkiiyo dariiqay hayeen saasuu ilahay kaga raalli noqday tabaaraka watacala ayib waa ka alla yidhi tabaaraka wa sidoo kale fii suurati albaqara fain aamanuu bimili maa aamantum bihi faqad ihtadow wain tawallow fainamaa hum fii shiqaaq hadday rumeeyaan sida aad u rumayseen si la mida hadday u rumeeyaan way hanuuneen haddii ay jeedsadaanna waxay ku sugan yihiin markaa dhinac mar iyo khilaaf bay ku sugan yihiin marka jid khaldan bay jeexdeen way macnaha marka maxaa la yidhi fain aamanuu hadday rumeeyaan kuwa kale waay bimili maa aamantum kaad rumayseen oo kale sidaad waxu rumayseen iyo rumayntiinoo kale hadday rumeeyaan hadalku yuu udhacayaa asxaabu rasuulilahi buu martabada oo koowaad udhacaya ayagaa marka miisaan ah siday waxu rumeeyeen siday waxu qaateen siday waxu fahmeen siday waxu dhaqangeliyeen ayagaa miisaan ah sidaa ruuxii u maray waa hanuunsan yahi iimaankiisuna waa saxsan yahi ruuxii ka leexday fa inamaa hum fii shiqaaqin ayib fii suurati alfatxina sidoo kale alla tabaaraka watacala waa ka ku ammaanayo ayadana yidhi muxuu ahaayey ammaanta u jeediyey oo aada iyadana u taskiyey rabbi tabaaraka watacala waalzamahum kalimata ataqwa wa kaanuu axaqa biha wa ahlaha alla wuxuu laasimiyey saxaabada wey nebiga iyo saxaabadiisa yani kelimada alla ka waa kelimatu tawxiid waxayna ahaayeen kelimadaa dadka ugu xaqnimo badan kelimada ehelkeediina waaba iyagabu alla yidhi tabaaraka watacala kelimatu tawxiid iyo tawxiidka ehelkiisu waa asxaabu rasuulillah marka ayagaa alla taskiyeyey ummad xagga rabbi taskiye rasmiya ka haysata caqiidadeedii iyo dariiqay hayso asxaabu rasuulillahi waay marka madhabkaa fikirka madhabkaa iyo manhajkaa taskiyeysan baa miisaan ah saas way macanaha walihtidaai bimanaarihim waay waxudirnaa waanal wanalooga digay buu idhi almuxdathaati baa nalooga digay waxyaalaha dib laga keenay waxyaalaha dib laga keenay oo dadka diin looga dhigayo oo ilaahay ugu dhowaada laleeyahay muctaqad ama cibaada ama camal ah kuwaa waa nalooga digay buu leeyahay xadiidka cirbaad ibnu saariya buu tilmaami doonaa oo nebigu uhi sal lay slam waiyaakum wa muxdathaati alumuur saas way macnaha waxudirnaa waa naloo digay waxaa nalooga digay almuxdathaati waxyaalaha dib laga keeni doono oo waktigii nebi maxamed saxaabadiisii aan diin ahayn wixii maalinkaa aan diin ahayn diin ma noqon doono xadiidkii firqa xadiiu firq riwaayadiisa xaakimka ummaddu inay iskhilaafi doonto xadiiku nabigu sheegay sal lay slam xadiiu liftiraaq riwaayadkiis riwaayadiisa xaakim uu soo saaray bacdu ahlilcilmi ay taxsiininayaan nebigu wuxuu uhi sal lla alay wasalam markii la yidhi firqada naajiyada ah noo sheeg maa ana calayhi alyawma wa asxaabii waa ka yidhi Ah, anigiiyo saxaabadaydu maanta waxaan ku sugannahay wixii marka intaa ka dambeeyey diin noqon maayo ah, laa yaluxu aakhiru hadihi lumma aw laa yasluxu aakhiru hadihi alumma ila bima salaxa bihi awaluha saas mana ummadda awalkeediiyo bilowgeedi iyo ardadii horee nebiga wixii uun ku hagaageen unbaa aakhirka ummadduna ku hagaagi kara ma jirto marka dariiq kale ma jirto wixii intaa ka soo hadhay waa muxdathaad oo jeebka lagala yimid ama ummadaha laga soo guuriyey sidii falsafadii griigga iyo yunaan iyo meelaha falsafada laga keenay ee lumisay ee diinta fasaadisay iyo rag fikiray wuxuun caqligoodii iyo maskaxdooda ay ka keeneen oo markaasay diin ka dhigeen fahamkoodii bay dadka diin uga dhigeen waxubirnaa almuxdathaat wakhbirnaa waxaana loo warramay buuri annahaa muxdathaat waxyaalaha dib laga keenay dadka diin looga dhigayo ee wakhtigii nebiga aan diin ahayn ukhbirnaa waxaana loo sheegay annaha iyadu min aldalaalaati waxyaalaha lunsan inay ka mid tahay dalaalaadka baadiyaalka inay ka mid tahay macnaha inay baadiyaalka ka mid tahay baa naloo sheegay wuxuu tilmaamayaa isla xadiidka qaybtiisa dambo yaani waxa weeye kulla bidcatin dalaala bidco walba wax kastoo dib laga keeno dadka diin looga dhigayo oo alle u loogu dhowaanayaay waa baadi marka baadiyaalkay ka mid tahay waa lumid iyo dariiqii oo laga baxay wey macnaha habowa fa qaala markaasaa wuxuu yidhi annabiyu nebigu wuxu yhi sal lla alay waslam calaykum bisunnatii xadiidkii cirbaad ibnu saariya wey cinda ahli sunan waa xadiis saxiixa wey oo nebiga markay yidhaahdeen kaannaha mawcidatu muwadicin fa awsinaa yaa rasuula allah markuu nebigu muxuu ahaay la hadlay waxaad moodaa bay yidhaahdeen inay tahay tani nin sagootinaya dadkiisii oo ka tegaya waanadiisii bay u eg tahay rasuulka ilaahay ou noo dardaaran maxaad noo dardaarmaysaa dardaaran baa uga tag markaasaa nabigu wuxu uri sal lay slam uusiikum bitaqwa allah wasamci waaaca xadiikaas wey marka ayb markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay wasalam inahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kaiira ninkii noolaado idinka idinka mid a ah, iskhilaaf fara badan buu arki doonaa wuxuu usoo joogi doonaa iskhilaaf fara badan ummadoo kala jeedsatay kooxan noqotay nin walba qumanihiisa qoorta loo geliyey isagu isla quman yahay kullu xisbin bima ladayhim farixun waay marka maxaa xala marka facalaykum bisunatii wey marka daawadu waat cudurkaasi markuu yimaado daawadiisu waxa weeye facalaykum laazima bisunnatii dariiqadayda laazima sunnadani hadda ma aha tii ahayd ma aha sunnadani tii muqaabil alwaajib ahayd maaha ee fuqahada musطalaxooda istilaaxu lfuqaha lagu yaqaanay maaha sunnada sideediiba kelimatu sunna hadday qur'aanka iyo sunnada iyo ku soo aroorto xadiista ku macnaha khaaska ahee ay culimmada qaar ka mida ay ku heshiyeen ama iyagu isilaax ahaan ay iskula fahmeen ama ay ka dhigeen maaha sunnada bimacna ariiqa laga wado marka waxaa soo gelaya yani tii waajibka ahayd iyo tii laazimka ahayd ee waajibka ahayd iyo tii mustaxabka ahayd kulli sunnaday soo wada gelaysa facalaykum laazima bisunnatii sunnadayda laazima wa sunnati alkhulafa ariiqadayda laazima ariiqada anigu aan ka tegey ku dhaga wa sunnati alkhulafaa'i khulafada sunnadoodiina qabsada oo laazima khulafadii alraashidiina ee toosnaa ah, rashaadka waxaa la yidhahdaa alraashid waxaa la yidhahdaa waa alsalaaxu walihtidaa baa la yidhahda alsalax baa la yidhahda macana waa toosnaan waa hagaagsanaan alraashidiina ee hagaagsanaa almahdiyiina ee hanuuninayey hanuunsanaa dadkana hanuuninayay min bacdi aniga gadaashayda khulafaau raashidiin waxaa ijmaacoo la isla ogol yahay in ay afartii imaam abubakar iyo cumar iyo cuثmaan iyo cali khulafaa raashidiin afartaa inay yihiin waa laisku waafaqsanya kadib waxaa laisku khilaafayaa gadaashooda hadduu yimaado nin imaam ah oo calaa hadyi nebiyi dariiqii nebiga ku socda ummadda ku maamulaya oo ku hagaya khulafada ma gelayaa mise afartaasay ku eg laakiin afartaasi inay gelayaan iyaga qaطcan waa laisku waafaqsanya saas manaa marka khulafaa raashidiin dariiqoodii sunnadoodiina qabsada wa sunnada khulafaa uraashidiin la qabsanaya waxa weeye haddii aan sunnadii nebiga la helin salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa lagu dhegayaa sunnada khulafaa uraashidiin haddii sunnadii nebigu ay meesha taallo khulafaduna ay dhacdo inay khilaafaan ama mid ka mida uu khilaafo sunnada nebigaa la hormarinaya markaas saas maan laakiin sunnadooda waxaa lagu dhegayaa way sharci noqonaysaa oo la qabsanayaa hadduusan markaa naf cad uusan meesha oolin ayb kadalika hadday iyaga dhexdooda ay mas'alada isku khilaafaan ooy ku kala aragti duwan yihiin khulafadu marka waxaa loo noqonayaa koodeebaa daliilkiisu xoog badan yahay mid uun layska dhih kaa un baan iska caleema saarannay ma soconayso kaa un baan iska jeclaannay maya marka waxaa la fiirinayaa maxay deliishadeen koodeese daliilkiisu xoog badan yahay ayib min bacdi aniga gadaashayda buu nabir sal lay aslam caduu qaniina calayha sunnadaa korkeeda waxaad ku qaniintaan binawaajibi gawsaha dambe ah, lawaajidu waa jamcu naajid waa gawska ugu dambeeya ilkaha ayaa la yidhaahdaa waxaana laga wadaa si adag ugu mitida way yaani shayga markaad afka geliso haddii ilkahan hore aad ku hayso way fududahay inuu kaa soo dhaco laakiin haddii gawska ugu dambeysa aada geliso inuu gawskaa dambe ka soo baxo oo uu kaa soo fakadoo kaa soo dhaco waa inaad ku tala gashay uun laanna meelo badan buu soo mari sooma handuusa kaa soo dhicin marka waxaa laga wadaa gawska dambe geeya meel adag gaadhsiiya oo aada ugu mitida waayo ku mitidoo aada ugu dhaga oo xifdiya oo ilaaliya wey macnaha dariiqaa ku socda wey macnaha macnahaasa laga wada macnaha wa iyaakum wa muxdathaati alumuur waxaan idin kala digayaa idinka iyo wa muxdathaati alumuuri arrimaha kuwooda dib laga keenay arrimaha dib laga soo darriyey ee dib laga keenayo diinta laga dhigayo iyo idinkaan u kala digaya waay iyaakumtu waa taxdiir waay iyaakum waxaan u kala digi idinka iyo wa muxdathaati alumuuri arrimaha dib laga keeni doono ee diinta laga dhigi doono dabcan waa arrinta diiniga waay marka la idooga digayo waxyaalaha dib ka imaan doona waa wixii diin iyo cibaado iyo aakhare iyo alle raalligelintiisa iyo loola qasto waay wuxuu hadduusan diinba ahayn oo adduunyo u yahay kaasi bidca ma gasho bidcadiisu dhib ma leh bidcadiisa wixii cusuboo adduunyada ah waxa un la fiirinayaa manaafacaad ma leeyahay hadduu manaafacaad leeyahay dhibna leeyahay dhibkiisa dheeftiisa kii badan kee badan hadduusan marka qawaacidda caamka shareecada uusan khilaafsanayn waa la intifaacsan antum aclamu biumuuri dunyaaku markaa wa arrimihiinna adduunyo idinkaa iiga xogogaalsan buu nabi sal idinkaa u aqoon badan waa idinkaa yani waxa way kasbada oo soo saara oo ikhtishaafa oo ikhtiraacda oo wakaa adduunyada horumarkeeda kuma xidhna muxuu ahay xusaybkeeda lama diido xusaybkeedu dhib ma leh manafacaadkeedun baa la fiirinaya iyo qawaacidda caamka sharcada inaysan khilaafsanayn laakiin muxdathaatu lumuurka laynooga digayo waa diin waay diin baa laga hadlaya saas way macana wixii diin ah waa xaggayga buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh maxaa yeeley fa ina kulla muxdathatin mid kasta oo dib laga keenay oo la soo darriyey bidcatun waa bidco wax kastoo dib laga keenay waa bidco kulladaasi waxay faa'iidaynaysaa cumuum waa kelimaadka laysku waafaqsanya inay ka mid tahay min alfaad alcumuum kulli o dhan bayna ku jirtaa khaasatan luqadaha carabiga ka agdhow o dhan kulli wax kasta oo dib laga keenay ha kala reebin adiga oo diinna laga dhigayo waa bidco ha kala reebin waxay marka meeshaa saaraysaa bidcada waxaa ku jira ama waxyaalaha muxdathaadka ah. waxay u qaybsantaa bidco waajib ah iyo mid muxuu ahaayey eh, mustaxab ah iyo mid mubaax ah iyo mid makruuh ah iyo mid muxaram ah tafsiilka noocaas oo bidco wanaag bidco wanaagsan baa jirta la yidhahda waa arrin muxdatoo dib ka timid lafteedaaba muxdataba saas maana lafteeda ayaa muxdat ah culimo maray waa jiraan sida maala alciz bn cabdisalaam oo kale kitaabkiisa maqaasidka iyo qawaacidkaan dhihi lahaa iyo ardaygiisii ninkii la jira qaraafi iyo kadibna waa looga dambeeyey imaam nawowi iyo rag badan baa maray laakiin wax horay loo yaqaanay maaha ayagu markay mareenna looma daynina inta laga daba tegey baa ilfaha loo qaaday oo tusaalayaashay keeneen bidco xasanaa iyo bidco waajibaa iyo mid ay ka dhigeen baa mid mid inta loo soo qaaday baa waxaa loo kala qaaday waxaan baa bidcaba gelin oo adduunye iska ah iyo wax qawaacid caama iyo leh usuul u hoos tagahayo sidaas daraaddeed wax bidca xasanaa la yidhahdo ma jirto waybay isdiidaysaaba bimujarad ay bidcadu bidca sharciya tahay waa madmuuma ee maba noqon karto bidca la ammaano ma noqon karto laakiin waxay noqon kartaa bidca lugawiya ama bidca idaafiya oo marka xagga sharciga aanu noqonayn markaasoo kaleeto muxuu ahaayey ishkaaliye male marka macana ayb faina kula muxdaatin bidcatun wa wa kulla bidcatin bidco walbana dalaalatun waa baadi bidco walbana waa baadiyo bidco wanaagsani ma ay jirto oo hanuun ah kulli waa wada baadi wey macna xadiidkaasi waa xadiidkii saan usoo sheegnay cirbaad ibnu saariya axmed iyo ahlu sunanka ayaa soo saaray abu daawuud iyo tirmidi iyo keyrkoodba ayb waa xadiidka marka asal wey asal weyn wey xadiidkaasi oo wuxuu ka digayaa in ummadda diin looga dhigo waxaan wakhtigii nebiga diin ahayn salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo wakhtigii saxaabadiisa wixii intaa ka soo hadhay bidcaa la yidhaahdaa waa in marka laga jiro laiska jiro bidcadu way ka khatarsan tahay in badan oo ka mida dunuubta kale way ka khatarsan tahay sababtu waxa weeye ruuxa bidcada diin ka dhiganaya taqriiban khalad isagoo khaldan buu isla quman yahay isagoo dembi ku jira ayuu haddana wuxuu isleeyahay inuu daacaysanayo waana mid ay culimmadu leeyihiin albidcatu axabu ilaa ibliisa min almacaasi ibliis wuxuu bini aadamka ku riday iyo shaydaanku wuxuu ugu jecel yahay gaalnimada gaalnimada marka laga yimaadana wuxuu ugu jecel yahay bidca inuu ku riday maxaa yeeley ruuxu hadduu dembi geliyo oo ama zino geliyo ama xatooyo geliyo ama ruux uu dilo ruuxani waa is ogyahay inuu khaldan yahay laakiin kan waxa uu ku dhex jiro diin buu u haystaaba inaad dembiga ku dhacdana waa martabo inuu shaytaan kugu qanciyo dembigaad gashay waad ku saxsan tahayna waa martabo kasii xag jirta wa mubtadicu marka heerkaasuu gaadhsanya marka wuxuu noqon karaa qolada uu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala qul hal nunabi'ukum bialakhsariina acmaala aladiina dalla sacyuhum fi lxayaati dunya wahum yaxsabuuna anahum yuxsinuuna sunca Ah, waxay moodayaan inay wax hagaajinayaan oo taacaysanayaan waxoodiina waxa way hal bacaab lagu listay noqotay waxba kama jirto saas way macnaa marka halis waay saas daraaddeed buu nebigu aad u adkeeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo masalan eh, xadiidka silsila saxiixa sheekh albani uu ku keenay waxa uu leeyahay ina allaha nebigu sal alay waslam ina allaha ixtajaza tawbata can saaxibi kulli bidca ilaahay towbadda wuxuu ka xidhay mid kasta oo bidca u saaxiiba ruuxi bidco wata toobadda waa laga xidha waxaa laga wadaa intuu bidcadiisa ku madax adagyaho sii wato inuu ka soo noqdo lama filhayo inuu ka soo laabto bidcada ka soo laabato lama fil anna wayba isla qumaya diin baybu tahayba waa xadraynahaya waa miyaad ka kari raacuba u haystaaba wax walba ka wey ah, marka kama karayso kama soo noqonayo kan zinaystay waxay qalbigiisa wuxuu u baahanya in la xuseele warniyo khalad baa ku alalahi khalad baa ku dhacay waa waa is garanaya laakiin wadaadkan shirkiyaadka ku xadraynaya ee habeenkii ku soo jeeda ee sheekh cabdulqaadir jiilaan iyo uweys iyo shaadaliyowda ku haya ma kafraysa ah, weligaa yalla haddaad ku akrido ninuu diintii la dagaalsan buu ku haysta hadduu ku heli karana seefbuba qoorta kaaga goyn ah, wuuba ku diliba maxaa yeele diin buu ku dhimanaya waa mitida waa shahiidahaya ninkan marka halkaasuu gaarsiiyey shaydaan baa halkaa gaarsiiyey wixii intuu khalday buu haddana wax la quman u yahay oo uu diinu haystaa macnaha ayib marka inuu ka soo noqdo uma badna saas wey maana xadiisku macnahaasuu leey waana qolyaha nabiguu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xadiidka fii saxiixi muslim iyo keyrka ku yihi bukhari iyo muslim labadaba in maalinta qiyaamada xawdka nebiga laga celin doono salawaatu rabbi wasalaamu calayh xawdka nebiga laga celin doono nebigu wuxu uhi sal lay waslam ana faradtukum cala alxawd xawdkan idinka sii horreeyaa buu nabi sal lay waslam markaasaa rag baa la keeni doonaa raggaas markii la keeno intaysan xawdka soo gaadhin ayaa dhinac loo dhufsanaya waa la leexsanaya markaasaa waxaan leeyaha rabbi asxaabii rabbi ow saxaabadaydi wa fii riwaayatin ummatii ummaddaydii waay markaasaa waxaa la leeyahay innaka laa tadri maa axdasuu bacdaka adigu ma garanaysid waxay dib kala yimaadeen ah, way kuugu tirsanaayeen ummadda laakiin intaas ka soo tagtay bay balaayo la yimaadeen oo bidcooyin iyo waxaan diin ahayn bay la yimaadeen waa leexdeen ayib riwaayada muslim wuxuu ku daray waxay la dhahayaa innaka laa tadri maa camiluu bacdaka gadaashaa waxay sameeyeen kama warhayso markaasaa waxaan leeyahay bu nebigu sal ly slam suxqan suxqan liman badala bacdii fogaansho fogaansho ciddii gadaashay baddashay ha fogaada wey macna nin diintii iyo sunnadii nebigaba bedelay oo wax kale ku bedelay alla ha fogeeyo kaas wey macna ayib marka waa halik bidcada marka aad in looga taxadari u baahan taha wixii bidca ah laakiin waxaa muhima in la ogaado shayga inaad hubiso horta inuu bidca yahay ah, dad weliba muxuu ahaay saxaabadii ka mid oo taabiciintii ka mid baa waxyaabo sugan oo shareecada ku sugan bidca u qaatay marka intaadan bidca u qaadanin bal horta hubi shaygani bidca ma yahay mise maaha ayib waa qodob qodob labaad baa u baahan inaad ogaato in aad kala saarto bidcada iyo ruuxa ku dhacay marka bidcada la xukumayo iyo marka ruuxa ku dhacay la xukumayo mubtadic lagu xukumayo qawaaciddii waxaa la marinayaa yani waxa weeyaan la marin jiray marka ruuxa keligii shaksiga ah ama cayntiisa la takfiirinayo qawaaciddii la marin jiray baa la marinaya marka cayntiisa bidca lagu xukumayo oo mubtadic la dhahayo axkaamtii mubtadica la siinayo saas daraaddeed baa qaacidadu waxa weeye laysa kullu man waqaca fii bidcatin yakuunu mubtadican ah ruux kasta oo bidco ku dhacay mubtadic ma noqonayso lanna waxaa dhici karta inuu jaahil yahay waxaa dhici karta inuu muta'awil yahay maanic baa imaan kara shardi baa meesha ka maqnaan kara wahaakada marka acyaantooda xukunkoodu wuxuu u baahan yahay in la helo shuruudii xukumka shaksiga mawaanicdiina inay meesha ka baxdo amaa shayga iyo ficilka inaad xukunto wuxuu u baahan yahay inaad hesho uun daliil ku tusaya inuu bidco yahay ama daliil ba u weyday cibaado laga dhiganayo sidaas way macana masalada in lagu barara waa laga maarmaano dad baa kala laazimiya wax isagu marka uu haystay inay bidca tahay wax kastoo ku dhaca ruux kastoo ku dhaco mubtadic baa tahay buu dhahaya baynamaa markay baabka shirkiga u yimaado ruux kastoo shirki ku dhaca mushrik baa tahay ma dhahayo waa u cudur daaraya wuxuu leeya maya dadkii aan la gaalaysiin haye maxaad rabtaa marka shuruud baa meesha ka maqan haye mawaanic baa meesha taalla jahli iyo waxbaa yaalla khata baa yaalla ayb kan bidcaba ku dhacayna jidkii mari baabulaxkaam waa isku mid tafsiiqa iyo tabdiica iyo takfiirka axkaamtoodu waa isku mid darajaad bay kala sarreeyaanoo takfiirku waa ka culus yahay tabdiicaa ku xiga tafsiiqaa ku xiga waa kala culus yihin wey lakin baabulaxkaam baa la yidhahda acyaanta marka la xukumayo iyo afcaasha iyo aqwaasha marka la xukumayo way kala duwan yihiin saa in loo fahmo waa laga maarmaan qawaacid ahlusunna waljamaca wey masalada iyadaa macana ayb wa qaala cabdullahi bnu mascuud wuxuu yidhi aasaartii buu inoo inoo bilaabay marka ah, maya kullu bidcatin dalaal wa qaala wuxuu yidhi cabdullahi bnu mascuud wuxuu yidhi saxaabigii jaliilkaa ah wey saxaabigii jaliilka abu ah cabdiraxmaan raggii wuxuu ahaa labadii hijraba ka qayb galay oo bedel ka qayb galay oo mashaahid badan ka qayb galay raggii xufaadu qur-aankana waa ka mid ahaa oo nebigu raggii uu yidhi buu aha salawaatu rabbi wasalaamu calayh man sarahu an yaqra'a alqur'aana hadan kama unzila falyaqra' calaa qiraa'ati ibni ummi cabdin qur-aanku siduu u soo degay ruuxii doonaya inuu ariyo u akriyo qiraa'ada cabdullahi bn mascuud siduu u akrinaya ha u akriyo nin qiimo badan bu fuqahadii saxaabada ugu fiq badnaana uu ka mid ah man wuxuu yidhi cabdullahi bn mascuud ittabicuu raaca wuxuu dhintay khilaafadii cumaan ibni cafaan radi allahu tacala canhu yani soddon iyo laba taarikhdu marka eh hijri ittabicuu raaca buu yidhi raadkii idinka horreeyey raaca qur-aanka iyo sunnada iyo dadkii idinka horreeyey saxaabadii raaca walaa tabtadicuu hana bilaabanina idinku ha bilaabanin oo diin intaad bilaabataan jeefkiinna ha kala imaanina maxaa yeelay faqad kufiitum waa laydin kaafiyey waaba laydinkaga filaadayba maxaad uga baahan tahay inaad adiga wax isku hagaagagsato aada wax isku toostoosisato ood isku dhibto maxaad u baahantay waaba lagu kaafiyey waa lagaaga filaaday waxaas waa la isku hagaajiyey xagga rabbi bay ka soo degtay nebigaa soo gaadhsiiyey saxaabadii baa sharxay way ku camal faleen dariiqu waa dariiqa cadi haywayga wa dariiq cado hayway qaadun adiga laakiin anaa hadda jid qodanahay oo qarda jeexanaya oo oodaha ka goosanahay oo maxaa isu dhibi faqad kufiitum waaba laydin kaafiyeyba jidka uun mara way macnaha saasaa laga wada afarkaasi cabdillah bn mascuud radi allahu canhu biisnaadin saxiix buu kaga sugan yahay abu khaysama fii kitaab ilcilmi ku keenay wa kutub badan oo kutubta sunnada ka mid a ah ayuu afarkaasi ku yidhi ayib yani diintu waa dhammaystiran tahay allah dhammaystiray waxba marka inaad dhammaystaan oo wax ku darsartaan oo dhammaystirtaan idinkama bahna alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina diintu waa dhammaystiran tahay raaca uunbas raaca laakiin waxa ku darina waxna ha ka dhimina ittabicuu raaca walaa tabtadicuu ha bilaabanina faqad kufiitum waa laydin kaafiyey waa laydinka kaafiyey inaad wax bilaabataan waxaa asarka la socota jumlo dambeo wakullu bidcatin dalaala buui wakullu bidcatin dalaala bidca kastana waa baadi wa qaala wuxuu yihi cumar ibnu cabdilcasiis wuxuu yihi cumar ibnu cabdilcasiis ibnu marwaan ibnu lxakam waay alumawi amiiru lmuminiin yani waxa weeyaan eh, khaliifkii wuxuu ahaa muxuu ahay reer bani umaya khulafadoodii mid ka mida ayuu ahaa sulaymaan ibnu cabdilmelik buu uga dambeeyey khilaafada isagoo da'yar baa weliba loo dhiibay muddadii khilaafadiisa uu hayeyna xilka hayeyna waxay laba sano iyo shan bilood meelahaasuu xilka hayey muddadaa iyada ah muddo waxay ahayd muslimiintu ay raysatay oo cadaalad uu dhul ka buuxiyey oo madaalimtii uu celiyey oo sunno badan uu nooleeyey raxmatullahi caleyh waqtigiisuna waaba iska yaraa macna waxay ahayd wuxuu dhintay boqol iyo kow markay taariikhdu ahayd hijriga afartan jir buuna ku dhintay yani waa yaraa afartan jir buu marka aha uu dhimanaya macana yani waxa wey waxaa lagu tiriyaa oo culimmada qaarkood ay ku tiriyaan alkhulafaa' alraashidiin waxaa la yidhahdaa bacda cali bn abi aalib xasan haddii lagu daro xasan mudaysu iska yidhaha xasan ibn cali bn abi aalibin ninka kaleeta ee lagu la soo raaciyo waa cumar bn cabdilcaziiz radia allahu tacala canhu waraximahu raxmata waasica wa qaala cumar bn cabdilcaziiz wuxuu yidhi asarkiisa waxaa keenay ibnu bata fi libana كذلك اللالكائي شرح أصول السنة بيسون كوكان طيب وقال عمر بن عبد العزيز وحي كلاما بويلي ومعناه معنيه سؤويه هذا الوحي معنيه سؤويه هي قف استاك حيث ماشى وقف أي إستاكين القوم قوم في ماشى استاجين استاك القوم وحكوضة صحابة دي صمح صحابة دي يتابعين في أرض ضوضاء أي أيوه كون ماشى إستاكين استاك meeshay istaageen istaag macnaha wuxuu ka wadaa meelay iyagu istaageen ha ka gudbin horay ha u socon meeshay istaageen ku ekow maxaa yeelay fa innahum iyagu can cilmin cilmi iyo garasho xaggeed bay waqafuu u istaageen ma aha intay wax garan waayeen waxan faraha badan ee daldalaysaan intay jaahil ka noqdeen inay saa uga istaageen ma aha ee waxay u istaageen aqoon iyo cilmi iyo garashay ku istaageen ruuxu isagoo jaahil hadduu istaag iska istaago istaagiddiisu macna kuma fadhiyo soo ma laakiin ruux isagoo caalim ah hadduu arrinta ka gaabsado ka gaabsigiisaasi macnuhu ku fadhiya saas marka marka waxyaabahan kalaata aad ka hadlaysaan iyo falsafadan iyo cilmu kalaamkan iyo mantiqan iyo waxaan aad gasheen ma jiro muxuu ahaayey ma aha inay jahli ku istaageenoo waxaan aqoon ay nebiga ka soo gaadhan iyo cilmi ay ka soo gaadhan iyo cilmi ay dhaxleen bay ku istaageen fa innahum iyagu can cilmin cilmi xaggii bay waqafuu istaageen wa bibasarin arag naafidin oo fulaya oo wax kasta ka dhex baxaya ayay kafuu ku kaafsoomeen kafuu ku gaabsadeen bibasarin arag sababtii waay bad waa sababiya wa bibasarin arag sababtii oo naafidin fulaya naafidka waxaa la yidhaahdaa waa midka wax walba ka dhex dusahayo shay walba gaadhayo araggaasina waxaa laga wadaa aragga qalbiga sooma yaani basiiraa laga wadaa basiiro wax walba ka dusaysa oo meel walba gaadhaysa ayagoo leh bay haddana ka fuu way gaabsadeen wey macna way gaabsadeen ilaahay sifaadkiisa mayna macnaha ka leexinin mana aynan diidin maynan inkirin macno kale mayna u samaynin ayagoo fahmaya oo garanaya oo qalbigoodu fahmaya oo macaanida garanaya bay haddana gaabsadeen saasuu ka wada wa bibasarin arag sababtii oo naafidin fulaya oo meel walba gaadhaya oo ka dhex dusaya culumta ayay ka fuu ku gaabsadeenoo ku kaafsoomeen ah, kafu waa reebtoomeen wey macana way ku reebtoomeen oo way ku gaabsadeen walahum ayago ولهم على كشفها كانوا وكانوا وحي أهين له آه. وهم يئن قرن وهم يئن قرن ساسا كان ولهم ولا كف عين وهم با كف عين وهم ساسا وهم أيجو على كشفها سيدي ليه ذا فيريد ليه كانوا كركذا faydideeda korkeeda ayay kaanuu ahaayeen aqwa kuwo cid walba kaga xoog badan kashfiga muxuu ka wadaa kashfiha waxa weeye waxyaabahan iyo macaanidan waxyaalahan aad aad aad aadeen in ay faydaan oy marada ka faydaan cid walba ayagaa kaga xoog badnaa a inay soo saaraan oy faydaan oo daaha ka qaadaan cid walba ayagaa kaga xoog badnaa dad ama fasaaxo ay wax u diiday maaha dad aqooni wax u diiday maaha dad faham uu wax u diiday maaha kullu daalika way lahaayeen laakiin ayagoo kari karo cid walba kaga xoog badan kashfigaas ayay haddana gaabsadeen saas man wahum iyagu calaa kashfihaa arrintaa iyadaa faydideeda korkeeda faydidaa korkeeda ayay kaanu ahaayeen aqwaa kuwa ugu xoog badanoo cid walba kaga xoog badan inay faydaan oo daaha ka qaadaan cid walbay kaga xoog badnaayeen ayadoo saasay haddana ka gaabsadeen wa bilfadli fadliga low kaana hadduu ahaadayna wa bilfadli fadlibay low kaana hadduu ahaaday fiihaa dhexdeeda waxyaabaha dhexdooda hadduu fadli yahayna hadduu ahaa wa bilfadli bay kaanuu ahaayeen wa bilfadli wa bilfadli bay axraa ahaayeen kuwo cid walba kaga habbooni badan ama kaga xaqnimo badan low kaana hadduu yahay fadligu fiihaa waxyaabaha dhexdooda saas way macnaha yaani waxaa laga wadaa humtii bay ku xidhantah wa hum iyagu waxay ahaayeen axraa kuwo ku habbooni badan oo ku xaqnimo badan oo cid walba uga habbooni iyo xaqnimo badan bilfadli fadli xaggee fadligaasi hadduu yahay low kaana hadduu yahay fadligu fiiha waxaas aad dhex gasheen iyaguna ka gaabsadeen hadduu dhexdiisa fadli yahay ayagaa cid walba uga habooni badnaan lahaa saasuu ka wadaa macana yani waxa weeyaan hadduu fadli ku jiro waxaan saxaabadii iyo salafkii ka gaabsadeen idinkuna aad gasheen hadduu gelidooda fadli ku jiro ayagaa cid walba uga habooni badnaan lahaa laakiin fadli kuma jiro maadaama uusan fadiila ku jirinna saas darteed bay uga gaabsadeen ayib وأحرى بي أهايان كوا هبوني بدن بالفضل فضلك كوها بوني هبوني بدن بي أهايان لو كان هدو يهي فضلك فيها وحيابها هدو تحدو دا فضل كتيرون مركا فضل لو كما تشيرو إذن كنا فضل آنشيرين بعد قشان يعني وحوي مسائل القدر إيو مسائل الخلق القرآن إيو مسائل الإرجاء إيو صفات كل اللي هي إيو وحنا لقاها الله يعني طاب كان آد قشان صحابتنا كقاف سدين هدو فضل كتيرا أيها كوها بوني بدن الله ويمعنا ayib oo cid walba uga xaqnimo badnaan lahaa lanna yani fahm luqadda uu qur-aanka ku soo degay iyo nebiga la noolaanshihiisa iyo qur-aanka degiddiisa iyo dhankii dhinac walba marka la fiiriyo kuma gaadhi kartaan haddaydaan ku gaadhi karaynin maxay tahay fadliga iyo cilmiga ayaga ka qarsoomee idinka idiin furmay muxuu yahay soo su-aal fiidiin lama miyaad ka cilmi badnaydeen maya miyaad ka faham fiicnaydeen maya ma shareeco iyaga ka dambaysaa idiin soo degtay oo wax idin tustay maya wax iyaga ka qarsoomay seebuu idinku muuqday marka tusaale isweydiin lama dalaal iyo baadiba waxaa kuugu filanba inaad tidhaahdo asxaabu rasuulillaahi cilmi ay gaari waayeen baan maanta soo saaray baadiba intaasaba kugu filan intaa haddaabad rumaysaba waabad luunsan tahay balaayaad qabtaa abaar baad qabta shaki male ayib fala qultum haddaad tidhaahdaan qoladii buu la doodaya yani qolyihii saxaabadu waxay ka gaabsadeen iyo selafku galay ayuu dood la gelaya wuxuu leey marka falain qultum haddaad tidhaahdaan xadaa waxaa soo dariyey bacdahum gadaashooda ayaga waxayna ogeyn baa dib ka yimid haddaad tidhaahdaan yani xadaa bacdahum xaadiun waxbaa dib ka yimid haddaad tidhahdaan oo sidaa ku doodaan oo tidhaahdaan annagu inaan baabkan gallo waxaa keenay waxaan waagoodii jirin baa dib ka yimid haddaad saa ku doodaan taasaana keentay iyaguna inay ka gaabsadaan annaguna aan galno warkiinu hadduu sidaa yahay famaa axdaahu xadadkaa dib ka yimid ma uusan keeninoo ma soo darrisiinin ilaa man ruux mooye khaalafa khilaafay hadiya hum dariiqoodii khilaafay mooye haddaad tidhaahdaan waxbaa dib laga keeno war baa soo kordhay sheekhow haddaad tidhaahdaan jawaabtu waxa weeye waxaa soo kordhay ninka soo kordhiyey waa ninuun dariiqoodii khilaafay waa jawaab cad sooma ninkoo dariiqooda khilaafayna maxaa laysku ogaa inuu lunsan yahay marka ma nin lumay baad raacaysaa idinka soo inaad gaabsataan ma say u gaabsadeen xataa waxaa yimid inaad macnaa faraha ka qaadaan famaa axdaahu masoo famaa axdaahu ma soo darisiinin waxaa dib ka yimid ilaa man ruux mooye cid kale ma soo darisiinin khaalafa khilaafay hadyahum hadyigoodii khilaafay khawaarij baa keentay oo hadyigii saxaabada khilaaftay shiica keentay oo hadyigii saxaabada khilaaftay muctazile iyo khawaarij baa iyo waxaa keenay muxuu ahay murji'a keentay oo hadyigii khilaafsay qadariyaa keentay oo hadyigii khilaafsay wax lunsan unbaa waxan keenay soo ma wax lunsan unbaa soo darisiiye wax qumanoo dariiqoodii haya muusan keenin wey macna ayib ilaa man khaalafa cid khilaaftay hadyahum dariiqoodii khilaaftay mooye cid kale ma keeni oo waragiba nacay can sunnatihim dariiqadoodii nacay kelimada ragiba la yidhahda marna jacayl bay noqotaa marna nacayb bay noqotaa haddii fi laga dambaysiiyo oo xarfujarka ay ku gudbayse ka dambeeyo uu fii noqdo bimacnaa jacayl waay waxaad leedahay raibtu fiihi waan jeclaaday atariibu fiihi waa jeclaysiin haddii can laga dambaysiiyo xarfujarka ka dambeeyo uu can noqdona waa nicib saas maana waa kelimaadka laba macno isudid a qaata labada macno isudidkaana waxaa lagu fahmaya kolba xarfijarka ka dambeeya saas man waragiba nacay can sunnatihim sunnadoodii iyo dariiqadoodiina nacay ruux hadyigoodii khilaafay sunnadoodii iyo dariiqoodiina nacay mid noocaasa waxan keenaba sidiisaba oo soo darisiiya ruux qumanoo dariiqoodii ku socdaay maba keenaba waxan saas way manaa ayib allah tabaaraka wa tacala waa ka tilmaamayo waman yushaqiqi arasuula min bacdi ma tabayana lahu alhuda wayatabic hayra sabiili lmu'miniina nuwallihi maa tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiira ah, rasuulka ruuxii garab mara markuu hanuunku u caddaaday kadib jidkii mu'miniinta jidaan ahaynna mara u laguma gaabsanin rasuulka ninkii khilaafoo garab mara jidkiisa hanuunku markuu u caddaaday kadib intaa laguma gaabsanin waxaa la daba dhigay mu'miniinta jidkoodii jidaan ahaynna mara rasuulka raac jidkii mu'miniintii ardadiisa ahay ay ka soo guuriyeenna mar markaasaad hanuunsanta haddaad yeeli weyda soo maa nuwallihi maa tawallaa wuxuu ka weli dhigta baanu uga weli yeelaynaa faraha laga qaado isagii balaayaduu raacay iyo jidkuu maray iyo shaytaanki waxa qaatay baa loo daynaya looga hiilin maayo looga kaalmayn maayo kadibna wanuslihi jahannama waay jahannamo unbuu geliyo halkaasu ku guban doonaa wasaaat masiira saas macana marka allah tabaaraka watacaala wuxuu taskiyeynayaa oo ammaanayaa oo ummadda ku laasiminaya dariiqii mu'miniinta mu'miniin marka la yidhaahdo yaa ugu horreeya oo soo gelaya ya asxaabu rasuli lah sal lay slm saas haddii la ilaaqo lianna khitaabaadka mumin kooxdii ugu horraysay ismu lmu'miniin uu ku dhaco oo atbaacda nebigaan ka hadlayno muminiintii nebigeenna ka horreeyey maaha nebigeenna atbaacdiisii iyo ummaddiisa mu'miniin waxa ugu horreeya asxaabu rasuli lah sal lay slm saas ayb wuxuu yidhi walaqad wasafuuhu wasafuu way sifeeyeen minhu xaggiisa waxay kaga sifeeyeen maa yashfii a wax daaweeyey wa takalamuu way hadleen minhu xaggiisa waxay kaga hadleen bimaa shay bay ka hadleen yakfii kaafiyey yacni allah sifaat waxay ku sifeeyeen waxyaabaha aada sheegteen xaggiisa waxay kaga sifeeyeen wax dadka daaweeyey oo cid kastoo maqasho ay ku daawoobi waxay yidhaahdeen ilaahay carshigiisuu ka sarreeyaa sarraynta uu ka sarreeyana khalqiga sarrayntiisa ma shabahdo uma eka waa mid isaga u qalanta oo cadamadiisa iyo weynankiisa u dhiganta waa hadal weyn oo kugu filan oo daawo ah oon meel fog kula aadayn soo ma marka waa hadal wax daaweeyey waana kaafi meel lasii aadi mayso wuu soo degaa degitaan u qalma midka khalqigoo kalena ma aha waa kugu filantahay weji buu leeyahay oo gacan buu leeyahay oo muxuu ahaayey uu sheegtay ta khalqiga meehe waa mid isaga u qalanta waanan sugaynaa waa khalaas soo ma waa hadal shaafiya ah oo kaafi ah waa kugu filan yahay waana caafimaad laakiin markaad matahaad iyo balaayo kale sii gasho waad wareeri adoo wareeray oo da'diina kaa dhammaato duqoobay unbaa dib usoo soo noqoni mar dambe haddii ilahay hanuun kula damcay waana sida ku dhacday raggii odayaasha ahaa raggii odayaasha falsafada galay maxaa ku dhacay ah, qaarkii uun waxoogaa maaragtay ilaahay uu muxuu ahaay hanuunka la damcay mar dambe oo bahashii ay ku baaba'een oy natiijo ka gaadhi waayeen bay mar dambe dib usoo carareen dib loo soo noqday oo caraacalka baxay shahrastani iyo khazaali iyo fakhruraazi iyo muxuu ahay akhriya muxuu ahay eh, soo noqodka markay soo noqdeen markay soo noqdeen wax ka mida waa u tegi doonaa insha allahu tacala waa tilmaami doonaa marka meel ku gaadhi mayse marba haddaad dariiqaa saxaabada iyo salafka aada khilaafto cimrigaaguna wuu baabi'i falsafaadna ku baabi'i mantiq iyo falsafo unbaad cimrigaaga lumin marka dambena xayre iyo wareer baad ka qaadi inaad gaalnimo ku dhimatana waa dhec walciyaadu billah eh, waxaa laii sheegay niman dhallinyaro ahoo aan muxuu ahaayey aan macadka kisaawni wada dhigan jirnay sideetan sideedkii malaas ayaa markaa macadkaa dhammaynay oo innaga jamaca alislaamiya aadnay madiina ayaa waxay aadeen maalidiisii aadeen macad meesha waxaa ku yal la yidhahda macad alfikri alislaami baa la yidhahda masaari iyo suuriyaan iyo waxaana wax ka dhigan macadku marka waa falsafo ayagoo wax badan u bilownayn bay meesha tageen macadulfikri lislaami markay galeen oo falsafadii lagu akhriyey iyo mantiqii yunaan iyo arasto iyo aflatoon iyo waxoodii markii lagu akhriyey shaki baaba galay war diintii sideeduba wixii laydiin sheegi jiray malaha maba jirtaan sama jirto waxaa la ii sheegay qaar ka mida inay muddo dhan diinta iyo ilaahayba ka shakisnaayeen salaad iska dhaaf iyo iltizaam iyo waxaan iskaba dhaaf inta badanna inxiraafaadka noocaasa wuxuu ku dhacaa ardada ayaga oon beyskoodu wax u bilownayn taga waddammada laga dhigo madaahibta fikriga ee falsafada ah iyo firaqii lumay afkaartooda laga dhigo suudaan baa ka mid a masar baa ka mid a suuriyaa ka mid a ardada aadda haddii ay abwaabta galaan usuuludiinka hadday galaan waxna ayna usii bilownayn waxay soo noqdaan ayaga oo shahaadooyin sarsarana wata waxay soo barteenna ay falsafata karina maysid si kastaad wax ugu akrido madaxa u buuxoo shahaado sar u wata wax kaa dhegaysan maayo fadhiisan maayo kitaab ma akhrisanhayo falsafadii baa kugu fulan saas daraaddeed waxaan dhihi lahaa waddamada noocaasa ragga u tagahaya inay wax ka soo bartaan cala aqali tabdiil haddaad abwaabta oo sharciyaadka gelaysaan waxaa laga maarmaan ah in aad wax idiin bilaaban yihin wax kuu kala baxsan yahin aduna wax kugu kala baxsanayn uujadaas waa ku qaadi saas macaa rag badanoo muxuu ahaay iga xogaalsanna waaba joogaan lakiin anugu ragga kasoo kaso ka yimid baan arkaa inta badan ayib watakalamuu walaqad wasafuu way sifeeyeen minhu xaggiisa bimaa yashfii wax daaweeye oo shifa caafimaad ah watakalamuu way hadleen minhu xaggiisa bimaa yakfii wax ku filan oo kugu filan oo aadan u baahnayn war kale u baahnayn famaa fawqahum famaa fawqahum korkooda ma ahaanin ah ama samaakii fawqahum korkooda ahaaday oo iyaga dhaafay muxasirun waay muxasirun waaye mid naftiisa daaliyey waay ama muxuu ahaayey aan waxba keenin waay meeshii iyagu ay mareen iyo intay ku ekaadeen ruuxii ka kor maray oo dhaafay naftiisa unbuu daaliyey waxna ma keenin yani muxasirka waxaa la yidhahdaa mutcib nafsahu waay ama caajiz waay ah, maxaa yahay fi suurati tawaarak waa kii ahay wahuwa xasiir soo mahay wahuwa xasiir xasiirka waxa waa daalka ah, shayga markaad waxba ka keeni weydo oo intaad ku rafaadoo maskaxda kugu daashaa la yidhahdaa yaa la yidhahda muxasirka laga wada marka kii gudbay dariiqoodiiyo meesha iyagu ku istaageen dhaafay oo gudbay oo ka kormaray oo dhaas is yidhi wax la'aan buu soo noqday waay waa soo daalay naftiisuu soo daaliyey maskaxdii buu daaliyey wax la'aanna waa soo gadoobay ayib ninka la yidhaahdo ibnulwasiir ibnulwasiir kitaabkiisa muxuu ahaaye alcawaasim ibn alqawasim kitaabkiisa kitaab aad u qiimo badan ibnulwasiir wuxuu ka mid ahaa raggii ku takhasusay cilmiga falsafada aadna ugu fogaaday buu ka mid ahaa kitaabkiisa markaad akrinayso cibaaraadka aad buu isticmaalaa yacni wuxuu ka hadlahayaa tajribo iyo waayo aragnimo uu la noolaaday iyo wax dhibka uu ugeystay falsafadu ugeysatay iyo meeshuu ka gaadhay iyo sidii ugu rafaaday iyo marka dambe ilaahay siduu ugu hanuuniyey qur'aanka iyo sunnada caqiidadoodii ugu ee fudud ah, caqiidat lcajaa'is baa la yidhahda caqiidat lcajaa'is caqiide adag maba hadal habarta guriga joogteen waxba akhrisana haddii loo sheego way fahmi kartaa sooma waa kitaab iyo sunno iska cadiy walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakirin waa iska fududahay laakiin adugu bal kaalay tacqiidaadka falsafada ee arasto iyo aflatoon qawaaciddoodaa lagu akrinaya marka la yidhahdo kitaabka ugu horreeya haddaad gasho madaxaa ku wareeri inaysan diin ahayn waad garan waa wuxun bini aadam ka yimi faadkiis ka yimi macana famaa fawqahum famaa kii fawqahum korkooda ahaado iyaga dhaafay muxasirun weeye mid daalay oo naftiisa dhibay oon waxba keenin waay wamaa kii duunahum sokadooda ahaadayna muqasirun waa mid gaabiyey oo meel soko ku dhacay waay meeshii iyagu ay istaageenee wax ku ekeeyeen ruuxa ka soka marayna hee waa muqasir muqasirka maxaa la yidhahda muqasirka waa mid meeshii la rabay aan gaadhinoo sokadeeda ku ekaaday waay waa gaabiyey yaani waa bayna atafriiqi waalifraad midi waa gudbay midina waa ka soka maray sooma marka lama rabo inaad ka sokomartona lagama rabo oo diintii aad ka dhigto wax muxuu ahay iska ciyaar ciyaar ah inaad ka shisho martoo gudubtana lama rabo meeshoodii ku eko way macana walaqad qasara wuu gaabiyey waxaa gaabiyey canhum xaggooda waxaa ka gaabiyey saxaabada iyo taabiciinta iyo salafka canhum xaggooda waxaa ka gaabiyey qowmun qowbaa ka gaabiyey fa markaasay soko mareen ah, jafaaga waxaa la yidhaahdaa hadda waxaa laga wadaa sokomarida la yidhahda tafsiirka la yidhahdaa iyo hadda laga wadaa laakiin jafaaga waxaa la yidhahdaa yani qallafsanaanta la yidhahda asalka jafaa qallafsanaanta la yidhahda waxaa kaloo la yidhahdaa loo isticmaalaa shaygii markaad meeshii la rabay ka dhacdo waa kii xadiisku ahaa waxaamili alqur'aani hayri alghaali fiihi waljaafi canhu ah, yani midka qur-aanka xambaarsan ee aan kuna xadgudbin oo qur-aanka xuduudiisii dhaafin jaafi aanan ka soka marino aan ku camalfalkii qur'aanka ka soka marin oo dee haddaad ku camalfalka ka tagto ama aada dayacdo oo ku dhaqankii aad aad ka tagtana waxaa tahay jaafi baad haddii ku dhaqankii aad ka badbadisood siyaadiso sida khawaarijtoo kalena haali baa tahay marka saasoo kale way macana yacni inta badan waxaa loo isticmaalaa kelimat ljafaa huluwigay cagsi u tahay huluwigay cagsi u tahay macana laqad qabsara waxaa gaabiye canhum xaggooda qowmun baa ka gaabiye fa jafaw markaasay soko dhaceen waxay ka soko dhaceen meeshii ay wax ku ekeeyeen saxaabada iyo taabiciinta wa tajaawazahum waxaa gudbay aakharuuna kuwo kalena way gudbeenoo wayba derdareenoo meeshii bay dhaafeen faghalow markaasay xad gudbeen maxaa lagaa rabaa marka bayna aljaafi waalhaali saas way macnaha bayna alifraad waaltafriid saasaa la rabaa wa innahum iyagu fii maa bayna daalika intaa dhexdooda fii maa bayna daalika intaa wixii u dhaxaysa ayay la calaa hudan hanuun korkii ku sugan yihiin mustaqiimin oo toosan ah, inta udhaxaysa maxay bayna aljafaa wa bayna alguluwi bay dariiq toosan ku sugan yihiin ayib marka taa iyadaa ku mitid wey maana taa iyada ku dhag oo ku mitid halkaasaad yani waxa way khayr iyo wanaag ugu tegey ayib yani waxaa laga wada ahlul asar noqo markaad shayga sideedaba aad caqiide ama camal ama cibaado ka dhiganayso maxaa ku soo arooray dheh maxaa nebiga ka yimid sal alay waslam maxaa qur-aanka ku yimid maxay saxaabadii ka dhaheen sidaasaad ahlul asar ku noqon kartaayo aad noqon karaysaa ruux jid looga horreeye maray wa qaala wuxuu yidhi alimaamu abu camrin awsaaci wuxuu yidhi alimaam abu camrin awsaaci cabdiraxmaan ibni camrin awsaaci waa imaamu ahli shaam waay imaamu ahli shaam faqiihii shaam waay yani a'immada waaweyn buu ka mid ahaa oo imaamu shaafici iyo abu xaniife iyo maalik iyo thawri iyo axmed iyo leyt ibnu sacad iyo rag isku waktiya dhadhow bay ahaayeen awsaaci marka wuxuu ahaa shaam buu jiray shaam buu fiqigiisu ku faafay laakiin walilasaf sida a'immada kale oo kale fiqigiisii isaga lama soo diiwaangelinino ardo fiqigii ka reebta oo sida madaahibta afartoo kaleeto cinaayo siisa fiqigiisii lama helin laakiin kutubta aahaartaa soo guurisa fiqigiisa waana faqiih aad fiqigiisu cajiib iyo weliba aahaarta ku horreeya wey sida isagiiyo leyt ibnu sacad oo kale leyt ibnu sacad wuxuu ah imaamu ahli misra buu ah masr imaamkeedii iyo faqiiheedii buu ah waa midka uu leeyahay imaamu shaafici caleyh raxmat ullah alleytu afqah min malik buu yiri malik soo imaamu imaamu darlij soomaaya imaamu ahli madiina faqihi muxadidka ahaa eh, muxuu ahaaye eh, laa yuftaa wamalikun fi lmadiina leys baa ka faqiihsan buu ninka la yihahdo ibnu shaafic aleyh raxmat ullah labadaba wuu isu yaqaan leys aaway fiqigiisii arda ka soo guurisaa la waaya laakiin kutubta aahaarto fiqigiisii ku jirta laakiin sida aimada afartoo kale fiqigiisii sida inaaya saasoo kalea ma helin macna alimaam abu camrin awsaaci wuxuu yidhi calayka laazim biaahaari man dad raadadkoodii laazim salafa hormaray aarkiisa alkhaiib albaqdaadi baa wuxuu ku keenay fi kitaabihi asxaabi alxadiid bisanaadin saxiix calayka laazim buu yihi biaahaari man salafa dadkii horreeyey raadadkoodii iyo waxyaalahay ka tageen iyo dariiqoodii kaa laazim wain rafadaka haba ku diideen annaasu dadku haba ku diideene dadku haba ku fogeeyeen oo kaa fogaadana ha kugu diideene adigu ku dhagkaa isaga wain rafadaka haba ku diideen annaasu dadku haba ku diideen yacni waxa weyaan haddaad saxaabadiiyo salafkii dariiqooda qabsato oo ummadda inteeda kaleeto ku diito oo lagugu kaco oo lagu khilaafo dan ka gelin marba haddaad qoladaa raadkooda haysata adaa saxsan inta ku khilaafsanna way lusan tahay xataa adduunkao dhan ba ha noqdeen saas way macanaa addunkao dhan ha noqdeen leanna qiyaasta sideedaba xaqa iyo baatilka tiro laguma qiyaaso xagganaa loo badan yaha laguma qiyaaso xaqa waxaa lagu qiyaasaa daliilkiisaa lagu gartaa baatilkana waxaa lagu gartaa daliil la-aantiisaa lagu gartaa laakiin tiro wax laguma qiyaaso saas maana yani xadarka cabdillahi bin waa kii ahaa muxuu ahaay adigaa jamaaca marba haddaad xaqa ku sugan tahay jamaacadu adiga haba lagu khilaafee war ha ka gelin macnaha wain rafadaka annaasu dadku haba ku diideen wa iyaaka adiga waxaan u kala digayaa wa aara'a arijaali ragga ra'yiyaalkooda aaraada rag ra'yi iyo muxuu ahaayey shay ruux ka soo fulay waxay ila tahay waxay ila tahay ruux uu yidhi iska jir buu kuyi ayib waxay ila tahay iyo ra'yigu markuu uu laiska jirayo waa marka uu yahay ra'yi mujarad ah oo laa yastanidu ilaa daliil hadduu ra'yigu idaa kaana yastanidu ilaa daliil markaasi waxa weeyaan waa xugum daliil lagala baxay waa la raacaya daliilkii baa la raacaya markaas marka la leeyahay iska jira waa ra'yiga mujaradka ee markaa aan daliil cuskanayn daliil saxanaysanin macnaha ayib waana midda loo kala qaado qiyaaska waa ra'yi moogta qiyaaskiisa waa fahmi ra'yi waay muxuu kala baxaa marka qiyaas saxiixa iyo qiyaas faasida qiyaaska faasidka waa ra'yiga aasaarta selafka ka soo aroortay ee ra'yiga ka digaysana waxay ku dhacaysaa dhammaanteed waa ra'yiga faasidka amaa ra'yiga saxiixa ah ee istinbaadka saxiixa ee deliil cuskan ee cumuum cuskan qaacida sharciye cuskan kaa isagaa midka laga digayo maaha saxaabaduna waa samayn jireen qayrkoodna waa samayn culimaduna yani waxa wey waa waa meesha lagu kala baxo w wa iyaaka adiga waxaan u kala digayaa wa aaraa'a arijaali ragga ra'yiyaalkooda wain zakrafuuhu haba qurxiyeene ra'yiga laka adiga ha kuu qurxiyeen bilqowli hadalka dartii ha kuugu qurxiyeen haba kuu naashnaasheen zakrafada dahabka la yidhaha zuhr waa dahab hadday doon hadday doonaan ha kuu naashnaasheenoo ha kuu qurxiyeenoo dahab ha kuu marmariyeenoo yacni si kasta hadday kuugu qurxiyaan ra'yi uu nin yidhi oo ruux ka soo fulay oon daliil lahayn iska jir diin ha ka dhigan ittahimu ra'ya waa ittahimu ra'ya ra'yiga sidaadaba tuhun saas macna si kasta u caqli badnaado ha u cilmi badnaado marba hadduu yahay waxay ila tahay masaladu taagan waxay ila tahay de anugu waan dhihi karaa waxay ila tahay waxay ila tahay marka diin maaha saas macna waxay ila tahay meel saar way kula tahay lakiin maxaa daliila hadduu daliil sheego sax noqdo kay haddii kaleeto waxay ila tahay isaga tag wain zakrafuuhu haddaad haba qurxiyeen laka adiga ha kuu qurxiyeen bilqowli hadalka ha kuugu qurxiyeene aan aarkan raacino haddana aad qiimo badan waay wa qaala moxamed ibn cabdiraxmaan aladramiyu wuxuu yidhi moxamed ibn cabdiraxmaan aladrami magacaasi sax ma aha waxaa ku jira eh, khalab baa ku jira magaciisu waxa weye cabdullaahi ibnu moxamed ibnu isxaaq baa la yidhahda ah, cabdullaahi ibnu moxamed ibnu isxaaq aldrami abu cabdiraxmaan aladrami baa la yidhahda ayib aldrami ayib bidali mucjama bay leeyihi wuxuu ahaa nin qiimo badan oo muxadis ah sufyaan ibnu cuyeyne iyo moxamed ibnu jacfar qundar iyo cubaydat ibnu xumayd iyo raggaas yaa sheekhyo u ah ardaygoodu ah isaguna wuxuu sheekh u ahaayoo xadiista ka wariyey abu xaatim araazi iyo ninka la yidhahda cabdullaahi ibnu imaam axmed iyo abu daawuud abu daawuud imaamkii sunanka iyo nasaa'i nin iqa buu ahaa nasaa'i iyo abu xaatim yaa tawsiiqiyey laakiin magacu sidaas ma aha meesha ku qoray imaamku waa cabdullaahi ibnu maxamed ibnu isxaaq ayb culimadii sunadu ka mid ah wa qaala wuxuu yidhi muxamed ibnu cabdiraxmaan aladramiyu cabdullaahi ibnu moxamed ibnu isxaaq dheh aladramiyu wuxuu yidhi lirajulin nin wuxuu ku yidhi oo takallama ku hadlay bibidcatin bidca ku hadlay ayib qisadu waxay ahayd ninka bidcada ku hadlay ee imaamkan uu la doodayo waa ninkii la dhihi jiray axmed ibn abi daawuud ee imaamu lmuctazila ahaa muctazilada ninkii sheekooda ahaa ibn abi daawuud buu caan ku yahay ninkaa wey horta ninka uu la doodahayay ee hadalkani uu dhex maray ninkaasina wuxuu ahaa nin raggii aada ugu dagaalamay inuu qur-aanku makhluuq yahay kana dhaadhiciyey madaxdii dowladda ma'muun iyo raggii ka dambeeyey buu ka dhaadhiciyey fitnadii fitnatu khalqi lqur'aan loo yaqaanay culimmada sunnada la mariyey ee loo xidhxidhay qaar loo laayey qaar yani waxa wey loo jir ninkii ka dambeeye waay ibni abi daawuud baa la yidhahda axmed bin abi daawuud baa la yidhahda ayib cahdigii ninkii la dhihi jira waafiq ma'muum ka dambeeyey ayay dhacday marka la lasaliyuu u ahaan jiray isagu wax weydiin jirayoo isaguo u laaban jirayoo ninka sheekhi la imtixaanaya isagaa goobta imaan jirayoo isagaa su-aalaha weydiin jirayoo nin dhib badan buu ah calayhi min allahi maa yastaxiq marka imtixaankaasaa shaytaan u qurxiyey inuu muslim imtixaano culimmada sunnada imtixaankiibaa marka siduu maalinba nin culimmadii waaweynaa ka mida loo soo qabanahay oo loo lahaa qur-aanku inuu makhluuqay maxaad ka qabtaa hadduu yidhahdo makhluuq ma ah xidha oo garaaca oo dila siday u socotay baa marka ninkani ku sahaya imaamkan hadda hadalkiisa aan hayno ayay arrintu soo gaadhay cabdullahi ibn maxamed ibn isxaaq bay soo gaadhay waasiq maalmihiisii wey marka waasiq markuu khaliifka ahaa wey macana hadda wuu soo gaabiyey laakiin asarka waxaa keenay eh, khatiibu lbaqdaadi fii taariikhiina wuu ku keenay alimaamu dahbina wuxuu ku keenay siyar aclaam nubala buu ku keenay afarka waafiq baa wuxuu yidhi ninkanoo waxaa la keenay xidhxidhan oo isagoo dhanba jeebaysan baa la keenay markii la geliyey ayuu wuxuu yihi i'danuu liabi cabdillaah ibn abi daawuud buu ka wada sheekhii u yeedhow waa la keenay iyo asxaabtiisa markuu soo galay ninkan oo xidhxidhan buu usoo galay ninkanoo xidhxidhan baa la keenay markuu usoo galay khaliifkiiba wuxuu yidhi assalaamu calayka yaa amiira almu'miniin amiirkii muminiinta ku salaamay markaasaa wuxuu yidhi laa sallama allahu calayka buur ah. ilaahay kuma nabadgeliyo waa dhaarsanya ah. ila waxaa loogu sheegay ninkani fikirkan qur-aanku waa makhluuquu ka soo horjeeda waa ragguu layn jiray waa marka ninaad damacsantahay inaad disho salaantiisa lama qaadan waayo laa sallama allahu calayka ilaahay kuma nabadgeliyo nin geesiya buu ahaye isaguna markaasaa wuxu uhi yaa amiira almu'miniina bisa maa addabaka mu'adibuka buuri ah. kii ku edbiyey buuri si buu ku edbiyey buuri ah. kii ku edbiyey edabtaada ma hagaajinin buuri oo maxay tahay maxaa yidhi alla wuxuu yidhi buu yidhi waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha ah. haddii laydin salaamo ama salaantii mid lamida ku celiya ama meehe muxuu ahaayey mid ka wanaagsan salaama laa sallamaka allahu inaad igu jawaabto waa edabdar kugu yidhi abi daawuudoo marka meesha fadhiya oo meesha loo keenay inuu ninkan la dooda baa wuxuu yidhi alrajulu mutakalim sida ii muuqato ninku waa nin hadal yaqaan ah markaasaa wuxuu ku yidhi kallimhu buui hadduu hadal yaqaan yahay adaa sheekhiye waxana adaa na geliyey la hadal buu adaa sheekh noo ag la hadal buu markaasu wuxu uhi ya sheekh ya shaykh maa taquulu fi lqur'aan qur-aanka maxaad ka qabtaa su-aashu waa uunta diin kaleba lagu weydiin maayo qur-aanka maxaad ka qabtaa markaasaa waxaan idhi bu ihi lam yunsifnii waliya su'aal buui xakiim waay ninkani sahlan maaha wuxuu yidhi cadaalad iima samaynin bu ihi amiirkii muslimiintow ninkani cadaalad iima samaynin su-aashan anaa iskale bu anaa su-aashana isagu ma leh cadaalad maaha inuu su-aasha igu bilaabo markaasuu yidhi sal weydii adugu su-aashii buu siiyey markaasaa wuxuu yidhi maa taquulu fi lqur'aan buu yidhi su-aashii uu ku xidhi aduu qur-aanka maxaad leedahay qur-aanka maxaad ka qabtaa war wax sheeg markaasu wuxuu yidhi makhluuq buu yidhi ah, qur-aanku waa makhluuq hadal ilaahi maaha waa makhluuq markaasaa dooddu bilaabatay doodan marka uu weydiin doono su-aalahan uu weydiin doono isxaamin doono saasaa ka horraysay ayib waa ka marka wuxuu yidhi marka lirajuli nin wuxuu ku yidhi oo takallama hadlay bibidcatin ku hadlay oo dadka imtixaanay oo nafta u keenay culimmada ayuu wuxuu ku yidhi oo weliba wadacaa yeedhay annaasa dadka ugu yeedhay ilayha bidcadaa ugu yeedhay isaguna waa ku hadlay dadkiina waa ugu yeedho waa ugu baaqay ciddii diiddadna waa ku ciqaabay nin noocaasaa wuxuu ku yidhi waa kaa su-aashan weydiiye marka markuu yidhi qur'aanka maxaad ka qabtaa oo uu yidhi waa makhluuq ayuu su-aashan weydiiyey wuxuu yidhi hal calimahaa rasuulu lahi sal alay waslam wa abuu bakrin wa cumaru wa cuhmaanu wa caliyun aw lam yaclamuuha qur-aanku inuu makhluuq yahay nebigu ma ogaaday sal alay slam abuubakarse ma ogaaday cumarse ma yaqaanay cumaan ma yaqaanay cali ma yaqaanay mise mayna aqoonin buui waa su-aal adag qur-aanku inuu makhluuq yahay nebigu ma yaqaanay khulafadiisu mise ma yaqaaneen markaasaa wuxuu yidhi lam yaclamuuha qaala wuxuu yidhi lam yaclamuuha maynan aqoonin maynan aqoonin nebiguna ma aqoonin <laughs> abubakarna ma aqoonin cumarna ma aqoonin cusmaanna ma aqoonin calina ma aqoonin cajiib dabinkii wuu ku dhacay soomaali wuu dhex taagan yahay wuu dhex fadhiya markaasaa wuxuu ku yidhi qaala wuxuu yidhi fa shay-un shay lam yaclamhu aynan ay aqoon waayeen haaulaa'i kuwaasi ayaad calimtahu ogaatay miya ood adigu anta adigu garatay miya intaasi waxay aqoon waayeen baad adigu keentood soo saartay miya ood garanaysaa waa su-aal cajab ah. waxay ka dhalatay jawaabtiisii soo ma waxay kuwaasi aynan aqoonin baad adigu taqaanaa ayb qaala rajulu ninkii marka wuxuu yidhi waa ibn abi daawuud fainii aquulu waxaan leeyahay fainii anigu aquulu waxaan leeyahay qad calimuuhaa way ogaayeen oo hadda soodigii lahaa maynan aqoonin waa isku dhacay soo su-aashii ugu horraysay buuba ku wareeriyeyba waa wareeray wadaadkii halkaasi asarka uu soo gaabiyey laakiin waxaa ku jirta siyarka sida uu qorayo markuu yidhi ma aynan aqoonin oo uu su-aashan labaad ku keeno oo yidhi ma waxaysan iyagu aqoonin baad adigu hadda garatay ayaa markaasi fakhajil markaasuu wax yaxyaxay waa isku yaya markaasu wuxuu yidhi ailnii iigu celi bu ailnii ah, iqaalada waxa waaye beeca markaad ruuxa wax kala gadataan iga celi soo ma warniyo iigu celi waxoogaa waan il duufae wax yar iigu celi markaasaa wuxuu yidhi almas'alatu bixaaliha su-aashu waa sideedii bay u taagan tahay anu waxaan kugu celin ma jirte su-aashu waa sideedii ka jawaab markaasaa wuxuu ihi nacam calimuuhu calimuuhudu marka waxay imaanaysaa mar dambe su-aalaha meesha dhexda ku jira way ogaadeen waan ka noqday tii hore laakiin hadda waxaan ku leeyahay way ogaadeen ayib markaasaa wuxuu yidhi afa wasicahum ma waxaa u waasac noqday halkaana su-aal kalea ku jirtaoo dhexda ku jirtay oo iyadana ka soo gaabsaday oo waxa weeyaan shayun lam yaclamhu nabiyu sal alay waslam walaa abu bakrin walaa cumar walaa cuثmaan walaa caliyun wala alkhulafaaء اraashiduun calimtahu anta buu ku yidhi ma wax intaasi garan weyday baad adugu garatay ha markaasuu yidhi ha markaasaa wuxuu yidhi afa wasicahum ma waxaa u waasac noqday anlaa yatakalamuu inaynan hadlin bihi shaygaa inaysan ku hadlin illa wuxuu yidhi way garteen sooma su-aasha xigtaayo waxa weeye ma ku hadleen oo qur-aanku waa makhluuq ma laga hayaa hadday tiri way garteen oo way garanayeen ma ku hadleen mise kumayna hadleen afa wasicahumma waxaa u waasaan noqday an yatakalamuu inay ku hadlaan bihi taa iyada oo qur-aanku inu makhluuq yahay ayb ya alla miyaha afa wasicahumma waxaa u waasaan noqday anlaa yatakalamuu inaysan ku hadlinha bihi isaga inaynan ku hadlin ma intay garteen inay ka aamusaan baa kuwa u waasax noqotay walaa yadcuu inaysan yeedhin annaasa dadkana ilayhi inaysan ugu yeedhin oo dadka aynan ugu baaqin aw amase lam am amase lam yasachu mise uma waasax noqon taasaan ku weydiin way garteen haddaad tidhi ma waxaa u waasax noqotay inay ka aamuseen mise waxaa u oyna dadka ugu yeedheen oy qabsadaan mise waxaa u waasax noqotay inay dadka ugu yeedheen labadaas keebay ahayd qaala wuxuu ihi balaa iskaba dhaafay wasicahum way u waasax noqotay maxaa u waasax noqotay inaynan kuna hadlin dadkana ugu yeedhin meeshaa muxuu yidhi marka wuxuu leeyahay way garteen laakiin way qariyeen sooma oo inay ku hadlaanna mayna samaynin inay dadka ugu yeedhaanna mayna samaynin way garanayeen laakiin way qarsadeen sidaas way macna bal iskaba dhaafa wasicahum waxaa u waasac noqday anlaa yatakalamuu wey macna anlaa yatakalamuu bihi walaa yadcu nnaasa ilayhi taasaa u waasac noqotay wa qaala markaasaa wuxuu yidhi fa shay-un shay marka wasica u waasac noqday rasuula allahi sal alay slam wa khulafaa'ahu iyo khulafadiisa laa yasacuka adiga kuuma waasac noqonayo miya anta adiga hadday intay garanayeen qariyeen oo dadna ayna ugu yeedhin uguna baaqin kuna hadlin wixii iyaga u waasac noqday adiga waasac kuuma aha miya soo su-aal labaadoo khatara a ma ah hadduu yidhaahdo waasac iima ah khaliifka hortiisa qoortaa loo casayni ma dhihi karo wax nebi maxamed iyo khulafadiisii u waasac noqday oo ku filaaday aniga waasac iima aha hadduu dhaho waa murtado qoortaa laga jaray hadduu yidhaahdo waasac bay ii yihiin wixii nebi maxamed iyo khulafadiisa waasac u noqdayna waa jabay laba sua laba jawaabood baa hortiisa yaalla oo kala daran tu walba u daran muxuu samaynaa marka nafyihiisuu badbaadsanaya marka naftaada un badbaadsa jab haddaad rabteen laakiin yaan lagu dilin buu yidhi markaasaa wuxuu yidhi fanqataca arajulu ninkii marka waa go'ay maxaa laga wadaa wuu go'ay jawaab waa celin waaye shib waa aamusa fabuhita aladii kafara ka dhacay shib waa aamusa jawaab waa celin waaye leanna labada jawaabee hor yaalla midna waa dil oo wuu dhiman midna wuu jabiyo waa laga adkaaday kii laga adkaa intuu doortay marka fanqataca waa iska aamusayo shib buu iska yimi faqaala alkhaliifatu khaliifkii wuxuu yidhi marka waasiq wuxuu yidhi wa kaana xaadiran markaana goobjoog buu ahaayo wuu fadhiyay meesha waa dhegaysana isagaaba meesha isugu yeedhay wuxuu yidhi laa wasaca allah alla uma waasiciyo calaa man ruux korkii lam yasachu uusan u waasac noqonin maa wasicahum wixii nebigi iyo khulafadiisa u waasac noqday ruuxa ay u waasac noqon waayeen alla uma waasiciyo buui wuu qancay sooma meeshii buu marka fikrada ku qancay meeshaasi asarka isagana naqsi baa ku jire waxay ahayd markuu sidaa yidhi oo uu su-aashaa weydiiyey oo uu ka jawaabi waayey ayuu marka wuxuu leeyahay wiiluu dhalay baa atarka ka warinaya khaliifka wuxuu leeyahay oo meesha inuu goobjoog ha ah sheegay wuxuu yidhi aabbahay marka intuu tegey oo meeshii ka kacay iyo meel gogol kala taallay buu waxoogaa uu e, qadaad u yara seexday markaasuu wuxuu ku celcelinaya oo uu carabkiisa ku celcelinaya nebi maxamed ma ogaanin oo khulafadiisii ma ogaanin oo hadday ogaadeenna inay ku hadlaan maynan samaynin inay ka aamusaan baa u waasac noqday ibni abi daawuudna uma waasac noqonin inuu ka aamuso waa la yaab yuu ku celcelinaya markaasuu intu soo baxay wuxuu yidhi laa wasac allah calaa man lam yasachu maa wasicahum wixii kuwa u waasac noqday ninka ay deeqi weyday alla uma waasiciyo buu markiibuu amar ku bixiye wuxuu yidhi ha laga furo buu yidhi xarkaha ha laga furo iyo muxuu ahaayey eh, muxuu ahaayey eh, eh, katiinadaha ha laga furo buu yidhi ninkan sheekha waa laga furay waxaa kaloo uu amray afar boqol oo diinaarna ha la siiyo buui mar kastana oo uu soo noqdana khiyaar ha la siiyo xilligu doon ha soo noqdo ka iska tidbaa ibni abi daawuudna meeshaasuu ku karaamo dhacay saqata can cayni khaliifa khaliifka ishiisii waa ka dhacayo meeshaasuu ku karaamo beelay asaarta qaarkood waxay leeyihiin waasiq intaa wixii ka dambeeyey ruux dambe muusan ku imtixaanin oo culimmada ka mida ah, qur-aanku waa makhluuq wiilkiisuna wuxuu warinayaa inuuba ka noqday oo intaa wixii ka dambeeyey qur-aanku waa makhluuq uu ka laabtay allahu aclam afarkan marka sidaa tilmaamaya imaamkaas iyo doodaa dhex marta ibn abi daawuud ee uu ku jabiyey afarkani sanadkiisa dacfi baa ku jira wuxuu leeyahy alimaam zahabi caleyh raxmat ullah fii siyari aclaami nubala markuu keenay aarka wuxuu idhi hadihi qisatu maliixa wain kana fii ariiqiha man yujhal walaha shaahid buuri ah, qisadan waa qiso macaan buuri ficlan way macaanta jabka ahlulbidaca iyo sida uuga reeyey waa qiso aada u macaan laakiin sanadkeeda waxaa ku jira buuhi dad aan la garanaynin shaahiid bayse leedahay markaasaa wuxuu keenay dariiq kaleeto shaahida oo uu khatiibu lbaqdaadi fii taariikhihi uu ku keeno qisadu ay intan ka dheer tahay buu keenay adiga qisada dacfi baa ku jira sanadkeeda wallahu aclam qasadka uu imaamku ka leeya waxa weeye hadalkiisan dambe ku xiga ayuu ku sharxi doonaa asarkan sababta uu u keenay iyo munaasabadiisa hada wabillahi tawfiq wsal allahuma w slam ala nabiyina muxamed wala alihi w saxbi waslm